بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ilahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala jalsadeena inuuna ka dhigo jalsa barakaysan ilah waxaan ka baryaynaa khayrka iyo iimaanka iyo tawfiiq alla inuuna waafajiyo subxaana wa tacaala waxaan ku jirnay kitaabkii xilyatu aalib ilcilm xalay waxaan ku heshiinay in lasoo muraajaceeyo xilyadii ugu dambeysay ama aadaabtii ugu dambeysay hd atalaqi can lmubtadici waad soo muraajaceysan jamaca soo maha waan garanay waad soo muraajaceyseen imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi muxuu u daliishaday in beri laga noqdo ahlu bidcada ma huwa maxaa u daliishada ma huwa daliilu tafadal ya jamaca tafadalu yaa yiri la axad yujiib yani tafadal la waa nabiga muxuu yihi alayh daliilka wey sax weyaan a wlxaaliqati wshaaqa waa yahay ma huwa wajhu listidlaal habko u daliishay wajhu istidlaalkiisa laga rabaa xadiisku xagee buu kaa tusinayaa a ha wa min baab alwlaa ayib bidcadu bidcadu laftigeedu macsiyad soo maa macsiya ma taha inay ka weynaata waa dhici kartaa haddaysan ahayn maalan waa macsiyad haddii ay maaragtay gaalnimada marbaa macsiya la yihahda macsiya wa way noqotaa shirku waa noqdaa lakin bidcadu haddaysan mukafira ahayn min hiya min almacaasi walaa shaka fi dalik marka waa macsiyad laftigeeda weeyaan waan garanay mata ama maxaan ola laaf soomaaliga goormay bataan inay faafto bidcadu haye mid miyaa looga jawaabay cabdiqani maxaa tiri jahligu markuu bato jahliga fysigiska jahliga markuu barto soo ma mise biology ya jahliga diinta jahliga yahay a ah, jahliga oo diinta jaah laga yahay markay badato ayaa maaragtay bidcadu ay faaftaa oo maxaa keena marka waktiga cilmigu jiro oo culimadu ay joogaan in jaah faafi waayo ina bidcadu faafi saf ahlu xaqa ayaa caddaynaya xaqa ma garanaysaa sax weeyaan gudcur iyo iyo iftiin meel ma wada joogi karaan hadda jeer iftiinka xoog badanay ee madowga iyo gudcurka marka la yihahdo ninkii cumar uu garaacay oo mubtadic ahay magaciisa muxuu ahaa cabdullahi bnu subay soo sax maa ayib marka waa la tacziiri karaya ahlu bidcada la tacsiiro maarta haddii ay ka joogi waayeen bidcada ay faafinayaan iyo inaan muslimiinta laga laga celiyo inaysan ku maaragtay isan gaarsan waxaan ka hadalnay mualifka uu ka hadlay dhowr sababood iyo dhowr xeeladood ay isticmaalaan dadka ahlu bidcada ah xeelad koowaad yaa inoo sheegay tafadal cabdiraxmaan hadal hadal macaan ee dadka kusoo jiitaan waa gartay hadal macaanku waa ka mid nacam ah, jamaal zayd Ah, inuu maaratay dushaas dayga isku qurxiyaan iyo dharka nacam fad ya waa hudul iyo d hudulu damca yani ilin baanbaana ah isla isiiyo xarifnimaha fad waa idhaash bilkaraamaat dadka karaamooyin looga naxiyo in lasoo arooriyada wamin karaamaati wamin karaamaati nacam laxsul aidi yaa weydi cabdullahi weydi miya laxsul aidi iyo maxaa tiri eray kale muxuu lacaqi ayib masoo baarin laxsiga waxa weeyaan allaxsu bilisaan carabku a la yihahda lacqiguna waxaa laga yaabaa inuu noqdo murugta caadigan waa ah la dhihi karaa gacamaanta lagu murugsado la leefana waa dhici karaysaa ayib waayahay maa maa ti maxaa ku dartay wa waa la sheegay masalaas taqbiilu ayaadi a ah, gacmaha la tafarus eh, eh. aha dadka in maarata waxyaalo manaamooyin iyo waxyaalaha jirin loo sheego oo la yihahdo maarata waa haluma jara iyo waa bayi aan socona marka <clears throat> baabku alfasl raabic min min fusuul xilyat aalib lcilmi fasalkii afraad baan iminka garanay fasalka waa kasoo baxnay fasalka afraad fasalka afraad marka wuxuu ka hadlayaa adabu zamaala adab azamaala hada faslu muncaqidu liadab zamala adaabta iyo akhlaaqda ay leedahay zamiilnimadu waa daalib cilmi kasta wuxuu leeyahay zumalaa asdiqaa saaxibo ayuu waxbarashada saaxiibo la galaas ah saaxiibo la xer ah saaxiibo ay kitaab wada raacdaan laa shak kullu waaxid lahu zamiil yani daraasadu waxay ubaahan tahay lanna daraasa tacaawuniya la iskaashanayo majmuucaad loo barto weyaan sidaa darteeda waxay leedahay zamiil bay leedahay saaxib bay leedahay saaxiibkuwaasi marka baabkan waxaa looga hadlayaa talooyinka loo soo jeedinayo ardagu saaxiibadiisa nooca ula dhaqmi lahaa waliba deegaanka hadda aan ku jirno saaxiibada waxa wey door weyn bay leeyihin saaxiibka iyo anwaacdiis intaanan nusuusta aad bay u badan yihin qur-aanka iyo axaadiista ad ogtihiin laakiin mualifka hadalkiisaan gelaynaa sidoo nagala taliyo maarta wuxuu yihi ixdar hariina su xiliyada labaatan iyo saddexaad ixdar ayuha aalibu ardayo waxaad iska ilaalisaa qariina su saaxiibka xun ka iska ilaali qariina su ninkuu saaxiib xun buu yahay maxaan oran karnaa qofku waa saaxiib xun xageem ka noqon karaa naam inuu maala diin xun yahay saaxiib xun waa diin inuu xun yahay kale maala usan ku dhaqmin wax barto muxuu kaloo ku noqon karaa qariinu su saaxib xun muxuu ku noqon karaa akhlaaq xum akhlaaq xun yahay sax weeyaan muxuu kaloo ku noqon karaa dadkana u canto ah, saaxiibnad la noqoto marat dadka iska xamanaya inuu balwad leeyahay sida inuu sigaar cabo oo kale ama ja inuu qayilo ah, iyo wixii lamid a ah. saaxiib xun weeyaan waxaa kamid ah qariina su waxaa kamid a ah inuu caajislow yahay nin dadaalaba mabaha adigana waa kula haraya nin ma garanaysa caqiido xun hadduu yahaba xaggaas kasii dhaaf waa dhici karaysa inuu qariin xun saaxiib xun inuu inuu fasal kula dhigto marka qari qariin xun maarta kulu qariinin yaqtadii biqariinihi nabiguna muxuu yihi almaru calaa diini khaliilihi alayhi salaatu wasalaam qofku diinta saaxiibkiisu leeyay almaru almaru maca man axaba yowma alqiyaama markaasuu ku yihi ixdar waxaad ka digtoonaataa qariina suu saaxiibka xun ka digtoona kamaa ana alcirqa dasaas faina adaba suui dasaas marka tusaalooyin buu ku keenayaa kamaa ana cirqa sida maaragtay firku dasaas uu yahay mid qarin badan mid maaratay cudurada qarsiyo soo jiita uu yahay ayaa fa ina adaba suui dasaas adabka akhlaaqda xuni ayaduna mid dhuumasho badan weeyaan xadiis baa ku soo arooray alcirqu dasaas xadiis laakin xadiis mawduuca weeyaan xadiisku waa yahay wuxuu ahaa takhayaruu linudafikum faina alcirqa dasaas xadiiska maanta daciifka doorta maaragtay meeshaad ka guursanaysiin maxaa yeelay firku waa maaragtay mid soo bixitaan badan weya firku waa soo dusaya qofka firkiisa hadday islaantu firxun ka soo jeedo waa kugu soo baxaa weya marka xadiiska manihiisu macnuhu sax weeyaan oo nusuus kalaa kutusinaysa tunkaxu lmaratu liarbac xadiiskaasa kutusinaya manaa fafar bidat diin tari bidadak xadiiskaas kutusinaya laakiin xadiiskan lafdigiis waa daciif weeyaan ama waa mawduuc sida ah, kitaabka hoos badan ka qoray laakin macnuhu waa maxay alcirqu dasaas waxa weeyaan cirqiga qofka firkiis waxa weeyaan mid oo soo bixitaan badan weyaan kuso kusoo biiya ninkaas waa wey firkiisii horebaa saasa baa leeyahy akhlaaqxumadiis islaanta waxaa loo jeeda haday soo jeedo reer xun oo alla aan ah ka cabsa oo baktiga cuna oo ma magaranaysa aansa dhowrin dee dhalkiisana waxaa dhici karaa qofka dhalku uu ka dhashaa inuu taafiir ku yeesho weliba eh, raashinka qofku cuno waxa weeyaan fikrigiisa iyo mustaqbalkiisa door buu ku yeeshaa siuu nabigu yiri kulu laxmin nabata bilxaraami fi naar wlaa bih wadaad kamid ahaa soomaalida culimadeeda kamid ahaa oo nin basiiro le ah nin ahlutaqub ah xaqiiqada ninkaas shee aadan baa la oran jiray raxmatullahi caleyhi oo ayaa nin may nin kaleo shiikay isqabsadeen beri maarata oo hadda maaratay ragga kamida ah dariiqooyinka soomaaliya jooga midka weyn ragga aasaasay kamid a ah. wasaare hore weyaan marka waa lasqabsaday masaail wuxuu arkay shiiqan ninkaan maarata nagnag dhahay oo eh, cilmigiisuba usan cilmi degan oo dadka carabka cid walba la gelayo oo cid ka fokan karta aysan ka fokan nin walba maarta maagay ragga wanaagsan dhan midba barsalolanaya ayuu arkay maalin buu marka masaail buu ku qabsada dhowr ah isagoo xertiisa la joogo oo u yimid oo waa la murmay oo markaasu wuxuu ku yidhi shiiqan ma garanaysi mushe hebel xeray markuu xerta ahaa xageeba wax ka cuni jira ma garanaysin bugus age ku jilla soomaaliga age ku jilla jilitaanku waa ninka maarata meesha wa ka cun marku yar xerta yah laga siiyo markaasuu yii ninba kamid raggaa soo boodo ha sheekh anaa garanay marku xerta ah yani hagee ka cuni jira keeni jira biilka mushaarka hagee ka cuni jira markaasuu ha waa edays xariimo goox oo maaragtay nin talyaania ufuusha ayuu ku jillaa buuri waa Ehm, marka macnaheed waxa weya nin talyaani ah ayaa ayaa haystay guur ma ahani nin gaala ah qabay dhaxal soomaalida kuwa maanta joog kuwa ah, ma dhihi jire jireen qabil ah, hadii la jireen ufuusha ayuu maarata la markaasuu ku yiri maandiskow waa saas buu yii ninkii markuu xerta ahay aan xalaal miiran cilmigiisu ibtero ku noqdaabo dadka ee ogaad maarta sininka aan kale waa yani waxuu cunayay iyo dhaqankiisii qofka dhici karaysa marka inay kasoo baxdo taqwadiisi alla kacabsigiisi iyo noloshiisii magaran waay kaso maant lagu soo koriyo qofka ma lagu soo koriyo kale markaa mualif soo oo kale weyaan qofka islaanta xun oo meel xun lagu soo koriyey cirqigaasi ku jira oo xididkaas ama firkaasi firkaasi waxa weeyaan waa dasaas weyaan yadus yani amraad yani fi lusra wuxuu soo qarinayaa dasaas waa mubaalaqa oo min das ma garanaysaa wuxuu qarinayaa cuduradii buu soo jiidanaya isuu kusoo dhex qarinaya meesha sida daahirka ka muuqan oo kale weyaan sida marka cirqigu dasaaska u yahay faina adab suu akhlaaqda xunina iyaduna sidoo kale dasaas weeyaan waa mid maaratay soo dhuumasho badan weeyaan oo qofkii si xun loosoo tarbiyeeyey marku yaraay tarbiyadu ka xumeed waxaa dhici karaysa markuu weynaadul ka soo baxay waa dhici karaysa maarata man shaba calaa shayin shaaba caleyh si dhahaan qofka wax ku kobaray waa ku duqoobaa maarata way adag tahay inuu ka fogo marka tarbiyadii hadday xumeed qofka tarbiyad wansa saasoo kale marka adabku waa waa dasaase id abiicatu maxaa yeelay abiicaddu naqaalatun mid qaaditaan badan wey caadadu way qaadaa akhlaaqiyaadka waibaacu dabeecooyinkuna saraaqatun mid xaaditaan badan weeyaan dabeecooyinka xuni ciddii cid xun ka nuugtay la noolaatay dabcigaas xuni waxa weeyaan waa tuug inuu soo gudbo fayrus yar oo maarta qofka usoo gudbo inuu yaha dhici karaysa dabeecooyinka waa la kala qaadaa caadoodka waa la kala dhaxlaa umadaha waxaa keenay inay dabeecooyinka qaar leeyihiin beenta oo kale beenlow qofka arta waxa laga yaabaa gurigiisa been laga sheegi jiray marka waa adagtahay mujtamacaad dhan waxaa arkaysaa beentu ay biyo u tahay ig waliba nusuusta akrinaya diinta akrinaya yaanu tarbiyada xun ah, madaxooda odaga weyn u weyna been sheega ida kaana abu bidufi daariban fashimatu ahlilbeyt raqs aabihi durbaanka u garaac inta kale waa la tumanaya reer kale marka odaga u weyn hadduu beenlow yahay iyo maamulaya mujtamac kale ma soo ma <coughs> marka mas-uuliyadu waa mas-uuliyad tarbiyadeed wey ah, marka mujtamacaas waa waa kale dunuubta wax lamid a ah. marka wuxuu kuu sheegaya dabeecaddu ay qaataanba wadibaacu saraaqatu mid xayitaan badan weeyaan oo cudura qaaditaanka qaada wannaasu dadkuna bini aadamku ka asraabi lqada waxa weeyaan waa xayn oo maaratay xiito xiito oo kale ah majbuuluuna waxaa lagu lagu abuuray oo lagu dabceeyey calaa tashabuhi bacdihim bibacd qaarkood qaar kalena u ekaada gruub shimbiraho isla socda soo maarka markay isla soconayaan noocba noocooday la duulayaan ah, kuwa cadcadi kuwa cadcad bay la duulaan kuwa waaweyn kuwa gaaweyn gaara leeyihiin boollo boolla waa isla duushaa ma garanaysaa xiit xiit waa isla buushaa noocyaasha ay kala yihiin group group baa loo socda shibira bini aadamku waa noocaasoo nin walba waalkiisa iyo midka lamidho la socda bini aadamku marka saas dabcaddaasa lagu abuuray adiga marka dabe cidda la socoto on baad le maarta ayaad lamid tahay waa lagu fiirinaya haddaad gruubka mukhadaraadka la socoto haddaad gruubka sigaarcabka la socoto haddaad gruubka magaranaysaa tuuganimada la socoto haddaad yaan gaara la socoto waxa weeyaan waa sida shimbirahaas gruba gruubkiisa ma shimbi shimbirka somalida ku mahmaa shimbi shimbirkiis la duul bayirahda shimbi shimbirkiis la duulaa nooca uu yahay oo kale marka dabciga insaanku waa noocaas adiga marka maxaa laga rabaa inaad noqotid nin caalimaa rabta inaad noqotid yaa la rabaa inaad la duushid yaa rabaa inaad maarata la noolaatid waa gruubka manhajkaas iyo hadafkaas u socda waa inaad kamid noqotid maarata isku keeni maysid yani dad wanaagsan oo waxaan noqon kara doonaya inaan noqdo iyo inaan group aan la socdaa labadaas mid soo imaan karaysa maa marka waa inuu shibir shibirkiis la duulaa groupkaaga raac haddaad doonayso hadafkaaga ku cihaantahay ee meesha u socotid runta muhimadu waa saas weyaan mualifka uu rabaa inuu tilmaamo ou leeyahay wannaasu dadkuna ka asraab waa jamcu sirb sirbigu waa groupka weyaan iyo iyo xaynta marka wakasraab qada ereyga e, shimbirka qadaha la yihahdo waxyaala soomaaliga shimbirka naga shimbir u egaan dhihi karno hadda ma hayno lakin shimbirka ugu dhow yahay waxa weyaan xiit shimbir la yihahdo nagaamardankina qaarkood lana aqoon ah, ayuu u eg yahay ama gruubkaas marka shimbirahaas la duula majbuuluuna waxaa lagu abuuray calaa tashabuhi bacdihim bibacdin qaar qaarkood kale inuu u egyahay eefaxdar waxaad kadug ka digtoonaataa mucaasharata man qof la noolaanshihiisa kaana ahaaday kadalika sidaas kadalika muxuu ishaarayaa kadalika ay qariina suu ah, saaxiib xun qofka qariina suu ah iska ilaali fa inahu alcaabu halaaga runtaa waa asaga alcaabu huwa alhalaag haddaad saaxiibtid fa asagu alcaabu waa halaag weyaan addunya akhra waa ku halaagaya allana waa kaa fogeynaya adduunkana waa ku reebaya fa inahu lcadab waxaa laga yaaba inaad tirado oh, mushkila ma laha combiskaygi weyaan saaxiibkay weyaan a beryaan la soconaya inaad tirado magaranaysaa waa ogaaw haysdhihin waxba ima geyn karo yani hays oranin muxuu ku leeyahay waa dafcu reebitaanka iyo kahortaga ayaa ashalu kasahal ka sahalad badan ka sahalsan ama ka sahlitaan badan min arafci qaaditaanka musiibo markay dhacdo in la daaweeyo iyo musiibo in laga hortago tee fiican in laga hortago ah, so maxaa yihahdeen erg maxaa la yihahdaa waa alwiqaayatu khayru min alcilaaj sax weya alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortaga ka fiican in la daaweeyo marka lug ka jabto in la kabo iyo nadan jabin marka hore inaan jabin lagu qaato <laughs> sababto haddaa ka jabtid waxaa weeyaan sideeda noqon mayso mar kastaba marka haddaad intaad adoo haddaad isdhihi laheed maaragtay waxba ima geysan marka hore ha aadin hasbiimayn ma ogid waxa kugu dhei doono inaad ka hor tagtaa fiicanba inaad kasii ka hor tagtid ada arkinba shartaan ayaa ka fiican intaad oran laheed waxaa dhici karaa marka maarata ka dabaalan doonaa iyo intaad ohan waa maangaabnimo wey Ah, meel cadal isku warroo kabacdaas daaweyn doona lama yihahdo lama galo saa darteed markay faafaan cuduradu faafaan cudurra faafa waxa weyaan waa laga sii hortagaa yaan maarata insaan loo arkay dadka ugu dhicinba ah, ayaa maarata waa la karantiilaaba waaba la gooya kooxda cudurka wata marka saaxiibka xuni karantiin waa la karantiilaa marka hore adoo ma isku biima madaxa la geli marka wuxuu leeyahay mualifku raxmat ullaahi calayhi wadafcu yani kahortaga iyo iska reeb iska celinta ayaa ashalu ka sahlitaan badan min arafci in la qaado marku dhibku dhaco ka bacd daaweynta ayadaa ka fiican sidoo kale waxyaalaha saaxiibka xumaa kamid a ah saaxiibka saaxibu aliraadaat adaciifa saaxiibka aan himada lahayn saaxiibka maarata aan go-aanka lahayn saaxiibadaas dhammaanteed waxaa fiican qofku maaratay inuusan raacinin dadka caaqiliinta waxay sameeyaan ardada markay la yimaadaan ama wax la baranayaan waxay fiirsadaan si mualifkaba ninka ugu fiican bay ragga fiirsan ninka ugu fahmada fiican oo maskaxda fiican ah, sala raaca kan wax ku qaada laakiin haddaad maarata midka ugu liidata la saaxiibto wax kula hara ah, mid baarid ah oo maskaxiisu fiicnayn oo dadaalkiisu fiicnayn oo caajislow ah haddaad la saaxiibto adiguna waxba asagan baa ku jiidanay ah, kula haraya qofka qofku qaadi kara lala saaxiiba lala mudaakareeyaah wax lala bartaaho wax lala daalacdaaho garab kuqaadaya ku taageeraya wa calayhi saa darteeda hadday arinku saas u yahay aan sheegnay fatakhayar dooro lizamaalati saaxibnimada iyo wsadaaqati saaibnimada zamaalada saibnimadasadaaqada isku mid weeyaan zamiilaka fi diraasa waa sadiiqaka waa fi tacliim zamiilkaaga iyo saaxibkaaga waxaad ka doorataa takhayar man doono oo waa mafcuul bihi waxa weeyaan doorataa man dooro oo yuciinuka kugu kaalmaynaya calaa malabika ujeedadaada waxaad doonaysid cida kugu kaalmaynaysa calaa malabik maa huwa malab waa inaa xadidaa mool baad leeda soo hadaf baad leeda soo ma yool baa u socotaa hadafkaaga waa inaa xadidaysid marka hadafkaaga xadido cidi kugu kaalmayn karayso sila kuu noqon kara la dooro ma garaysa man yuciinuka waxaad doonaysaa inaad maarata ahlu cibaado noqoto waxaad doonaysaa in ahlu aaca noqoto waxaad doonaysaa ahlu khasha noqoto waxaad doonaysaa inaad caalim noqoto waxaad doonaysaa inaad alla dhawaato waxa weyaan hada jeer ciddii kuu kaalmaynaysa arrintaa aad ka heshid maarata xaggeeda ciddaas dooraa lagu leeyay maarata fatahayar dooro man dooro yuciinu kuu kaalmaynaya calaa madlabik doonitaankaaga waxaad doonaysid fatahayar lizamalati liajli zamala saaxiibnimada iyo sadaaqa man u dooro yuciinuka calaa madlabik oo wa yuqaribuka kuu dhaweys kuu dhaweynaya ilaa rabbika rabbiga inti ka ah ku kacinaya oo wayuwaafiquka kugu waafaqaya waa iska ka midaysantihiin calaa shariifi qaradika ujeedadaada wanaagsan iyo wa maqsadika doonitaanka ee qasadkaaga meesha usocoto kuu kaalmaynaya calaa shariifi qaradika wa maqsadika ma maa qaradkaaga waa maxay ujeedadaadu waa maxay wakhud qaado taqsiima sadiiqi taqsiima sadiiqi sadiiqa qaybintiisa fii adaqi lmacaayiiri qiyaasyaalka kan ugu daqiiqsano ugu hubitaan badan qaado maarta markaad doonaysid inaad miisaan saartid saaxiibkaa waxa weeyaan micyaar adaqi lmacaayir maqaayiis maqaayiirtu yani maqaayiis weyan qiyaaska wax lagu qiyaaso midna waa daqiiq jiddan oo waa hubaa waa la hubaa midna waxa weeyaan mid la malaynayo marka wa ku leeay saaxiibkaaga miisaan saar saaxiibadaada markaad kala xulanaysid miisaanka waxaad ku xulataa midka ugu daqiiqsan wadanaysaa ah. xagga tadayunkiisa diintiisa alla kacabsigiisa miisaan fiican saar marka sheikuna waa kuu kaalme waa lagu sheikuna khibradiisa iyo aqoontiisa iyo iyaguna u kaalmeynaya san u dooran lahay marka dooro markaad qaybinaysid wakud qaado taqsiima sadiiq sadiiq saaxiibka yani qaybiisa sadiiqyaal badan baa jira markaad kala qaybinaysid fi adaqi lmacaayir macaayir waa jamcu micyaar wa huwa miqyaas shay wax lagu qiyaaso weya kan ugu daqiiqsan oo ugu hubitaan badan ku dooro maxaa yeeley sadiiqyadu waa saddex on saddex saaxiib weeyaan saddexdooda saa kuu sheegay kan koowaad alawal huwa sadiiqu manfaca ninaad ku saaxiibtiin manfaco iyo idinka dhexeysa dan manfacaad ku saaxiibteen nacfi iyo waxtar waxaa dhici kara inaad shirka tihin lacag soo keen jirto jawsaca maaha waxaa dhici kar mada ka wada shaqeydin waa dhici karaysa maarta adduunyo kala idinka dhexeeya eh, waa sadiiq oo nacfi isukin keenay hunguri baa isukin keenay iyo nacfi baa isu keenay waa mid weyaan sax kan labaad waxa weeyaan waa sadiiqu ladha saaxiibna waxaa isukin keenay waa sadiiqu ladha macaansi iyo raaxaysi iyo isukin keenay waxaa ujeeda ladada yani waad wada sheekaysatiin oo waa wada fariisatiin oo shaahaad wada cabtiin oo waxa weeyaan waa xoogaa isu heshatiin kaasina waa noocaas oo kale weyaan saaxiib saddexaadna waa sadiiqu fadiila saaxiibna waa saaxiib isu ken keenay caqiido iyo diin iyo maaratay dacwad iyo islaamka uqabadkiisa isu ken keenay hada waxa weya sadiiq muxuu yahay fadiila kan shirkadda isu isugu ken jirto dacwad kama wada shaqaysatiin adduunyan baa isugu timaadeen sadiiq kalaa shaaha wada cabtiin kama sheekaysatiin aakhiro iyo ayatii dambe iyo waxba danba maarta way ku xiran maaha nina waa nin caqiido iyo diin iyo mustaqbal dambe ayateeda ka dhexeeya wya ah. saddexdaas qaybood ayay saaxiibadu eeyihiin ay uqaybsamaan falawalaani labada hore munqaicaani way go-ayaan binqiaaci muujibihimaa labadooda wixii keenay go-itaankooda sababtiis bay ku go-ayaan labadooda sabab baa keenay kii shirkada ku hashirteen adduunyadii hadday ka dhamaato khalaas waa idin kala dhamaatay ama waxaa dantii aad kalahaydeen haddaa maanta isla shaqeydeen shaqada kasoo kala tagtiin intaas baatiin ma garanaysaan kan abriyaha la fariista markaa sheeha la cabta beriye yar a maaratay khalaas waa dhamaanaysaa leanna wixii keenay baa maarata ayaa go-ay falawalaana labada hore munqadicana way go-ayaan binqidaaci muujibima lodii waajibiye go-itaanka sababtiis waa waajibay almanfacatu fi lwl saabixiibka hore nacfiga idinka dhexeeyey hunguriga idinka dheeeyy sukin keenay markuu dhamaado khalaas idinka dhamaado wladatu fi thani midka labaadna maartay sheekaysiga raaxaysiga waxay lamida ah, macaansiga waxyaalaha shafaryaha weeyaan wa ama athalif saaxiibka saddexaad oo diintu iyo caqiidada iyo manhajka iyo ma dacwada ay idinka dhexayso athani midka labaad iyo waxbarashada runta ah fatacwiilu calayhi cuskashadu asaga dushiisa ay ahaato sadiiqan si gaar ah inaad u ilaalisid ma garanaysaa leanna xiriirkiinu goy maayo haddaad maarata wadanta hoos wada qaadiin ilaa qiyaamo baa lasoo kisaaraya yani waxay kamid yihiin toddobada la harinayo ma garanaysa rajulaani taxaaba fi llah ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh hadda laba qof o ilahay darsi isu jeclaaday isugu yimid ku kala tegay marka goy maaya labadu aaib manhaj alakhilaau ymaidin bacdum libacdin caduw ila mutaiin ah, ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin jannadiiba maarta walaalay muku noqonaya si addunya walaal logu ahaa marka waa kani waxa weeyaan waa midka muhiimkaa ah wey wa ama athalith midka saddexaadi fatacwiilu cusgashadu cawala calaa shay waa shaygoo maarata isku halaynayo qofku ah, shaygaa la isku halaynays waa caleyh dushiis wahuwa ladii baacisu sadaaqatihi waa midka sababtii saaxiibnimadiisu tabaadul ictiqaad aaminaadu ay isdhaafsadeen oo ka dhexayso cafwan wahuwa ka aladii kii weeyaan baacisu sadaaqati saaxiibnimadiis waxaa keenay uu yahay tabaadul lictiqaadi fii rusuuqi lfadaail ictiqaadka oo la isdhaafsaday in la fadaaisha wuxuu ujeeda fadaaisha akhlaaqdii wanaagsaneed iimaanka wanaagsanaay cibaadadii iyo qashadii waxaa fadaaishaasi yani waxa weeyaan xidid dheerideeda iyo inay raasik noqoto mid sugan oo xeel dheer waxa weeyaan waa midii la isdhaafsanay saaxiibka isdhaafsanaysin weyaan doonay maartay inuu dadaalo khayraadka a ku dadaalaysa ku tartamayseen wahuwa ladii baaciu sadaa saaibnimas markay keentay weeyaan tabaadul ictiqaad ictiqaadka isdhaafsashadiisa fii rusuuq lfadaail liajli rusuuq lfadaail fadaaisha maaratay in la fogeeyo maarata in la xidhiireeyo qalbiga lagu xidhiireeyo ladaa kullin minhumaa mid kasta oo labadooda kamid ah agtiisa mid kastao kamid a wa lagu tartamaya waa khayraadka iyo fastabiqu lkhayraat weyaan lagu tartamayo magaranaysa ladaa kulli minhumaa laakiin mualifku wuxuu kuleeyahay in la helaa ninka noocan oo kale ah wax sahlan maa wuxuu yihi wa sadiiqu lfadiila fadiilada saaiibke saaxiibkeeda oo khayrka iyo dawadada xaqa lagu saaxiibo fa sadiiqu lfadiilati hada sadiiqa maaragtay saaxiibka fadiilada oo kan ah cumlatun sacba waa lacag qaaliya ah, weya ah, lacag adag in la helo yani lacagtu hadday iska tahay waxba aysan ahayn qaali ah markay tahay cumla sacba lacag adag inaad hesho magaranaysa aad bay adagta ah, dinaar ma dahab ka samaysan hesho way adag tahay marka waa qaali unba ujeeda hadda cumlatu sacab waa waxa aan la heli karayn waa lacag qaali ah weyaan in la helo aad bu adag tahay waa cumlatu sacab in helitaanka in la helo cumlatu sacba ah. yacuzu waxaa adag alxusuulu in la helo caleyha dusheeda yacuzu bimacnaa yascubu alxusuulu caleyha wa min nafiisi kalaami hishaam ibni cabdilmalik waxaa kamid a ah hadalka wanaagsanay ee hishaam ibni cabdilmalik hishaam ibni cabdilmalik oo la ofsaday boqol labaatan shan buu ii qoray waxaa kamid ah qowluhu hadalkiisa uu yihi maa baqiya min ladaati dunya shayun ilaa akun arfacu muanata taxafudi bayni wa baynah intaha kalaam maa baqiya kama haranin min ladaati dunyaa adduunyada macaankeeda shay waxba kama harinin anigaba madax buu ahaayo adduunyo kasta wax kastaba soo hela marka wuxuu leeyahay adduunya macaankeeda wax ka haray ma jiraan ilaa ahun walaal mooyaane ilahay darsi aan ku wadaagni walaalkaasoo arfacu aan qaado mu-anata taxafud iska ilaalinta takaaliifteeda dhibkeeda aan ka qaado beynii aniga dhexeeda wa bayn asalihiis muanat muaanatu taxafud yani waxa weeyaan walaalka runta ah takaaliifu taxafud inaad iska ilaaliso maalan gurigiisaad gelaysaa t imaanaysa ama golaad la fariisanaysaa saanoo kale haddaa ufariino ka warran ninka derbi dhinacaaga fadhiya haddii aad is leedaha hadalkaaga amar kaa qaadaa meel kaa gaarsiiya hadalkaa u sheegan lahayd baadan ku ammaansanay haf nisful kalaam baa usheegay nisna waa ka qarsana limaada an ma fi iq kalsooni ma taal ama halkaas wuxuu ufasiraa ama meel kale kugeey kaa sheegaa marka waxa weeya ninkaasi lam tarfac baynaka wa baynahum muanatu takaaliif yani isma aadan ilaali waa iska ilaalinaysaa laakiin ninkaad ku kalsoon tahay maxaa samayne tanbasidu lahu kula shay wax kasta usheegaysa an waa og tahay ninkaas waxa weeyaan marka muanadii takaaliiftii iyo isdhibitaankii iska ilaalinta meeshaad ka saaraysa ah. wailaa ninka kale adan ku kalsoona waaa leedaa oo haddaad safar kula galona afkaad ilaashana waxaa is leeda talo maarata erem erey kaala tagaa ah, waxawa meel u geeyo inuu ma grup kale wax u geeyo yani samaacuuna liqawmin aakhariin baa jira mogta dad kale qur-aanka soo ku sheegay iyagoo guraha fadhiya ayay dad kale ateena u yihiin ah hadalkaaga inuu gudbiya ka baqi kaas saaxiibka runtaa ma ah iska ilaalinaysa marka wuxuu ujeedaa waa midkaas weeyaanu gurigiisa haddaad soo gashid yani ka idma mayso waxaan ma cunaayo waxaan ma cunaa ohan maysa intaa iska gudubtaad waxaa rabto ka qaraabane ah, hadduu joogo iyo hadduu joogo gaarigiisaa iska gele gurigiisaad gelaysaa waxaad u maamulanaysaa maarta si aad wax aad leedaho kale leanna waa isku hubtaa isku hubid weya na saaxiibna waxa weeyaan aad baa isaga intaad iska ilaalin karayso marka labadaas laba saaxiib isla waa maya midna waxa weeyaan waa saaxiib lilahi oo yani qalbigaan dhan ufuraysan midna waxa weeyaan waa mid aada maarata ka digtoonta marka waxad ka ujeeda weyaan saaxiibku fiican oo noocaas aho iska ilaalin iyo taxafudaad iyo aan lahayn inaan maarata wuxuu leeyahay saaxiibkaas ah ayaa maarata kama harin adduunyada macaankeeda kaas mooyaane maa baqya min ladaat dunya shay la ahun arfacu muanat taxafud arfacu muanat taxafud bayni wa bayni yani iska ilaalin aniga asaga mas isnoo dhexeen oo ah, kor u qaadayo intaha kalaam eh, siday yirahdeen ruba sidiiqin anfaca bna shaqiiq eh, yani saaxiib ka ka badan maarata ka fiican badana ah. wiil maarata mid kula dhashay mid kula ah wa min latiifi maa yuqayadu qowlu bacdihim waxaa kamid a ah hadallada maaratay wanaagsan oo waxyaalaha la qoro ah latiifi maa shaykiisa latiifka waxaa kamid a ah yuqayadu la qoro oo haboon in meeshan kala soo guuriyo waa qowlu bacdihim hadalkooda qaarkood hadalka ay yihaahdeen alcusla lkhaaabi buu kasoo guuriyey <clears throat> inaan muraajiciyaan rabay waan waqti waa u waayay markaasu wuxuu yihi alcuzlatu min gayri cayni lcilmi zalla wa min gayri zaayi zuhdi cilla alcuzlatu fogaanshaha yani can dadka laga laga fogaado inaad bini aadan ka go-did oo muncazil aad ka noqotid saaxiib aadan samaysan oo min gayri cayni lcilm yani cilmiga cayntiisa la-aanteeda ah zallatun waa leexash wa min gayri zaayi zuhdi zuhdiga quruxdiisa la-aanteedna cilatun waa cudur weyaan alladii yaczil can annaas dadka qofka ka fogaada waa inuu leeyahay laba arrimood alcilmu wa zuhd labadaas waa inuu leeyahay oqoon ku filan iyo zuhdi labadaas ma garanaysaa marka haddii labada la waayo dadka aad ka go-dahay waxa weyaan jahli un baad ku noolaanaysa ah, hadalka maarata saas buu egyahay alcuzlatu min gayri cayni lcilmi zallatu wa min gayri zay zaayi zuhdi zuhdiga zaaydiisa yani la-aantiis ayaduna waa cilad weya alcilmu wzuhdu ninkaasaa dhihi kara maarata dadka uma baahniyo muncasil baan ka noqonay labada isku darta zuhdi iyo iyo cilmi labada ma alfasl الkhamis aadaabu اaalibi fi xayaati cilmihi ayib hadda fasl waa dhamayna soo sama fasl hal fasl hal waxaan dhamaynay hal xilye ayaan dhamaynay haye xilyadaani waxay ka hadashay saaxiibka xun mualifku saaxiibka xun buu ka hadlay saxibka wanaagsanaan ma ka hadla a hadalka uga hadla saaxibka wanaagsan ma garanaysa inuu yahay shay maarata muhiim ah inuu ku anfici karayo saibka saaibka saaxibnimaa saddex galod aan uqaybina raadka uga tagana malifkuu sheegay raxmat ullahi caleyh ayib alfasl lkhamis fasalka shanaad wa aadaabu aalib fi xayaati lcilmiya waa fasal aada muhiima ah isagana fasalkaan aadaabu aalib aalibka aadaabtiisa fi xayaati noloshiisa alcilmiyati cilmiga hadda wuxuu u gudbay intaad cilmiga aada baranayso adiga akhlaaqda la xirirta xagga cilmiga barashada sadiiqu waa ku kaalmeynaya laakiin adigana waxaa lagaa baahanyaa adaab buu kaalmeysa cilmiga barashadiisa adaabka koowaad ugu muhiimsan waa adaabta uu labaatan iyo afar ku tilmaamay mualifku waa kibaru lhimmati fi lcilm inaad maaragtay maman tahay cilmiga u ooman tahay himad inaad haydo waxyaala ugu muhiimsan weyaan cilmi marata inaad barato waa inaad maaratay niyad u hayso qofku waxu niyad u hayo oo u maman yahay u ooman yahay ayuu maaratay miro ka keena laakiin adduunka dhan baa la is weydiiyaa waxaan horta aada baraamis u socoto horta maxa weeyaan mau haysaa maaratay ha muhiim wey himad waynu qofku leeyahay wa ilaa hadduusan himad lahayn yuuse qofku isnoojin waxuu himad u ka doonto wax maarata qofku waa wax ka bartaa cilmigu cilmigu waa inaad ooman tahay waa inaad maman tahay waa inaad dooneysid ma garanaysaa marka waa mawada koowaad weyaan kibarulhima weliba himadu mid yar ma ah mid weyn wey waa ina himadadu qofka waxa weya nin walbaba himadiisu intay laegta iyo ujeedadiisu intay laegta wax lagu siiyaa qur-aankuna de islaamka baa nagu tarbiyay arrintaas mualifku waa tilmaamay wuxuu leeyahay min sajaaya alislaami min dabaa'ic lislaam islaamka caadiisa waxaa kamid ah ataxalli yani isku qurxin laysku qurxiyo bikibar اlhimati himada aada u weyn laysku qurxiyo ataxalli atakhaluq in akhlaaq la dhigto bikibar اlhima himad weyn islaamkaba wuxuu ku tarbiyay asaaskiis dadka qofku inuu maaratay niyadiisu iyo himadiisu ay aada u weyn tahay a ku tarbiyeya qur-aanka waxaa kamida soo maaha ilahay waantum laclamuuna in kuntum muminiin waxa weya marka muminiinta waxaa lagu leeyahy adinkaaba sarreeyaba sideebaad maarata cid aad ka sarreydin waxay idin geystaan walwal iyo walaa walwal iyo walaac iyo walbahaar si idinka soo gaartaa ixtiraamyoonina hantaag daraanina walaa tahinu dhulkaas dhignina maxaa yael adinkaa sarreeya haddaa muminiintiin weyaan iimaanka iyo culuwigu waxa weeyaan waa mutalaazimaan weyaan nabiganu wuxuu hi almumin khayru waaxabu ila allah min almumin adaciif muminka xoogga leh iimaankiisa aaminaadiisa doonitaankiisa ayaa ka khayr badan ilaha ilahay ka jeclay muminka daciifka ah ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah waxala wax ku anfac ku dadaal ilahayna tala saaro subxaana wa tacaala qofku markaa islaamkaa ku boorinayo inuu isticmaalo wasaaisha wasaail almuusilati ila alhima alcaaliya wasaaisha qofka gaarsiiya himada sare islaamka aasaaska soo dhiga ayaa soo soo dhisay maarta nabigeena alayhi salatu salaam maadaama uu adduunyada keliya aakhiro wuxuu u socdaa maqaamu lmaxmuud meel ay rususha dhammaantood ka gaabiyeen iyo ambiyadu markaasuu maarata istaagay oo cibaado maarata ku gaara ilah subana taala bacd allah cibaado ku gaara wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka asaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda ah habeenkii marka inuu taagnaado oo qaama xataa tawaramat qadamaahu alayhi salaatu wasalaam lugu ilaa ka baraan maxaa yeel wuxuu doonaya maqaam lmaxmuud in lagu soo saaro booskaasuu doonaya hiya hima alcaaliya himada sareysa weyaan idaa maa kunta da maruumin falaa taqnac bima duna nujuumi fadacmu mot mowti fi amrin xaqiirin ka dacmi lmowti fi amrin caiim bu haddaa ujeedo leedahay maxaa meelo dha hoose ku dhigay xidigaha meel ka soqda ku qanci kolletu waa dhimanaysaa adoo arrin weyn ku hoolan dhimo markaad wax yar maarta adoo ku hoolan dhiman laheyd waaba markaa xidigaha meel ka sareys ka hooseyda ha ku qanci dadku kale aday kula mid yihiin hooyaa dhasha nin meeshuu gaaro inta gaartaa ka sare mari karaysa marka dadku aysan kugu sheekaynin meeshan ma gaari kartid marka ninkii kugu sheekeey meesha ma gaari kartid waa ninkuu dilay weya yaan kugu sheekayn meel qofu gaaro waa gaari karaysa cidkaa xigta ma laha laakiin waa tawfiiqda iyo dadaalka weyaan qofku inuu dadaalo aw shaambeeyo weyaan ah. marka arinku xaqiiqadu saas weyaan inuu yahay qofku himada iyo niyadiisa ku xidhanta ah. min sajaaya alislaam islaamka marka dabeecadiisa waxaa kamid ah cadaadkiisa ataxalli in la isku qurxiyo bikibar lhimati himada weyn qofku inuu himad weyn u leeyahay markasi saalibi walmuujibi fi shaksik himadaas weynankeeda ayaa oo ah yani bikibari lhimati himadaas weyn waa marka oo ah markazi saalibi yani eh, kudul wareega asaalibi xumida iyo walmuujibi iyo wanaagga fiicnaanta fii shaksika adiga nafsad ahaantaada waa markaaska meesha kudul wareeganayso saalibnimada iyo muujibnimada saalibka iyo muujibka luqada carabiga waxaa la yihahdaa loo jeeda hadda waxaan ay dhahna swilashko kale fordel iyo necdel ah, ah, mins iyo bruce waa fordel necdel waxaa loo jeedaa adab saalib iyo muujibka u isticmaalaha midna waa naaqis midna waa zaaid misoo saa marka saalibku waxa weeyaan waa naaqiska nusqaanta eh, muujibkuna waa he zaaidka marka shaksiyadaadu inay kor u kacdo iyo inay hoos u degto waxaa ku xiyaan waxaa maamulaya qaacidada ku dul wareegaysaa waahimadaada intalaagta tawfiiqda ilahay dabadeed marka waa markasu saalib walmuujib waxa weeyaan haddaad muujib noqonayso oo ku kacayso waxay ka dhalanaysaa doonitaankaaga iyo niyadaada wa cinda danni cabdii bi si ilaha yidhi addoonkaygu wuxuu uga maalaysto maaladiisa agteeda intaad alla ka malaysta alla siinaya haddaad ma garanaysaa saalib noqoto hoos u dhacdina waa waxa weyan waa shaksiyadaada maarata ah, adiga maaratay niyadaada xun shasiyadaada xun qof wal marka waxa weyaan waxay ku dul wareegeynaysaa qaacidada ay arrintan ku soconayso aladi yaduuru macaha assaalibi walmuujib korkaca iyo hoos udhicitaanka waxay ku dul wareeganayso qaacidada ku wareeganayso waa kibaru lhima himadaada weynanka inta laegta waa waadax halka soo maaha eh, marka waa Ehm, waa waxa waa fi shaksik himadaas weynankeeda yaraanteeda oo alraqiibi waardiyeynaya calaa jawaarixika xibnahaaga xibnahaaga asagaa maamulaya dadaalkaaga iyo shaambeyntaada iyo socodkaaga iyo soo wax u qabanayso waxa wey himadaada ayaa maarta intay la egtahay bay noqonaysaa kibaru lhimati himad weynanka iyo niyad weynanku yajlibu laka wuxuu adig kuu soo jiidayaa biidn illahi ilahay fasxiisa khayran khayr oo hayra majduudin ay hayra maqtuucin khayr aan go-in weligiis ayuu kusoo jeedaya kibr himmati yajdibu laka biidn illah khayra hayra majduud bu ayra majduud caaan ayra majduud min aljad waa qaci weyaan go-in maayo khayr aan go-in ayuu kusoo jeedaysa himada intay la agtaada jeer litarqa liajli an tarqaa saaad u fuushid ilaa darajaati alkamaal dhammaystiraanta darajadooda kor aada u fuushid oo fa yujrii wuxuu dureerinayaa himada weynankeedu fii curuuqika xiidadaada dhexdooda dama shihaama geesinimada dhiiggeeda marka himadaada weynta waxa weeyaan xibnahaaga dhiig kulul oo maarata dadnimaha gelaya aad qof baarid ah qofkaas waa la yihahda beer kalama goyn karay nina waxaad arkaysaa raganimadiis ah, higeesinimo haleelnimadiis wa ajiiba ah w saanka ilah ba nin wal wa marka niyadiis iyo himadi u talaagta ah, himad meelo waaweyn buu kafa kashaxayaa oo dhiiggiisu waa geesinima siitaa marka qofka leanna wax u socdaa meelo waaweyn dadka kale ina hoos u fiiriyaan ma doonayo wuxuu rabaa inuu maarata socdo doonaya ma marka <clears throat> himadweyninku fa yujri wau socodsiinaya fii curuuqika xiidadaada wuxuu ku socodsiinayaa dama shihaama geesinimada maarta dhiiggeeda iyo warakda yani yajri arakda wuxuu ku socodsiinayaa xibnahaaga arakda orod aada ku orodid fii maydaan alcilmi golaha cilmiga iyo walcamali agga dhaan golaha dhaqanka ragga kale la tartantid rag orod aada ku orodid fii maydaan alcilm golaha cilmiga ou leeyahay mayaadiin lcilm waxbarashooyinka cilmiga culumta funuunteeda lagaga dheeraan maayo tarkudu maca annaas dadkaad la tartamaysa maarta wa tasbiqu bimaa ka hormaraysaa iyo walcamali dhaqanka labadaba majaal majaal alcamal falaa yaraaka annaasu dadku ku arki maayaan idaa kunta kabiira alhima himadooda himadooda weyntahay dadku ku arki maayaan waaqifan adoo taagan ilaa calaa abwaabi alfadaaili fadaaisha iyo wanaagga arbaabadeeda mooyaane oo taagan mooyaane meel kale lagu arki maayo nin maaratay cilmi doonaya oo shambaynaya oo himadiisu weyn tahay oo meel weyn kafaqaya ka ciyaaraya ma suurtagal ah maarata fadhi ku dirir asagoo iska fadhiya in la arko suurtagal ma soo sax meel iska jabaajaba iska fadhiya nin meel weyn kafaqaya ma garanaysaa caawo dhan maarata play station kusoo jeeda suurtagal ma ah, leanna waktiga dhamaanta maxaa la qayba waxaan waa cunaya ma garanaysa ninka niyada weyn lihi waa dadaalaya kitaab gedinayo cilmigo baxinayo qiyaamu leyl tukanayo magaran waxbu faaiideynayo qof waba arimo kale ku mashquulsanya ah, laakiin ma dhici karayso nin maaratay meel weyn waa socdaa waxyaalaha safaasi fi lumuur arrimo hoose ah, nin dhiganaya gimnasium oo dadaalaya oo tomajer hog fadhiya <laughs> ma garanaysaa ma ka usocdaa wa meel meel gaaray ma laha waa cajiib weyaan xaqiiqa ma ah xaqiiq weyaan goorma wax xifdinaya goorma wax baranaya lan waqti wax lagu dagaalama waqtiga weyaan saacada imi saacada haysataa maarata awoodda aad bixinaysa marka eh, waxay kutusinaysaa inuu meel hoose meel hoose maarata inuu ka hadlayo meel hoose ay kutusinaysaa marka waxa lagu kala duwan yahay waa intaas weyan lagu kala tegay binaadam kala tegan weyan eh, falaa yaraaka annaasu dadku ku arki maayaan waaqifan adoo taagan ila calaa abwaab alfadaail fadaaisha eedaheeda u taagan mayan mar kale ku arki maayaan walaa baasidan adoo fidiyo lagu arki maayo yadayka labada gacmood ilaa limuhimaati lumuuri arrimaha waaweyn ah, muhimaadka ah arrimaha waaweyn yan arrimaha muhim waaweyn baad kula jirtaa gacmaha waxaad qabanayso waxaad samaynayso waxaad siinayso waxa weyan waa arrimo waaweyn tusinaya himadaadu meeshaad ku socoto waa markaad leedahay qof meel weyn u socdo maya raax iyo iska maska daba wareegi ma yaqaan wataxalli biha wataxalli isku qurxinta biha damirka waxa ku laabanaya bikibr lhima biha ay bikibr lhima himada weyn a isku qurxdaa yaslubu minka adig wuxuu kaa siibayaa safaasif alaamaal hidi hidiyayaasha xun maarta liita hooseeya ah, hidiyayaal la hooseeya ah, waxa inaad iska tiraado mtdilyahaas waa weya wuu waa iska imaan doonta insha alla iska baasi doonaa waseexana ama dadaalayo marka iska baasi doonaa khayr buu iska sugaya ah, waxuu leeyahay eh, mar dambaan samayn doonaa ah, markaan ma garanaysaa marka waxay qofkaasi qof inuusan maarata himadiisu weyneyn lakin markuu himad leeyahay waxa weeyaan raaxaysiga iyo maarata malada beenta iyo waxyaalahas dhuma kaasi meeshuu ka saaraya himada weyne ka saaraysa Ah, wtaxali biha yaslubu wuxuu kaa siibayaa minka adiga safaasif alamaali hidiyaasha maaratay oo hooseeya iyo walacmaali wa safaasif acmaal acmaasha hooseysa wayajtafu wuxuu kaa goynaya kaa siibaya minka adiga eh, yani ijtaha ashajarata min alard ee qalacaha markuu qofku saas uqabto xoog u dhifto ayaa la yihahda ma garanaysaa geedka laga gooyo marka waxuu adiga dhan oo kaa fujinayaa kaa siibaya shajarata dulli geedda maaratay dulliga iyo liidashada iyo walhawaani xumaanshaha iyo liidashada iyo wtamaluqi wlmudaahana iyo wtamaluqi jiljilitaanka maarta atamaluq min alqalbi u ka maad tamaluqa yani geedda maarata dulliga iyo iyo iyo liidashada iyo jiritaanka shay aan kaa dhab ahayn ah, waxaa leedahay warnihi waxbaro akriyaa leedahay maarta wuxuu iska dhigayaa mid wax akrinaya ah, saas marana meeshu ka xaggaana maxamed maan karata waa online ah, ujeeda bismillah online fahmaysa iyo bilaadanka mufasa wixii maarata daacad ma ah laakiin ninka markuu asagu naftiisu ay ka timaado arrinta waxawaa been jili maayo daacad bay ka tahay min alqalb isagaaba gubanayo xurqadu ay ku jirtaa ma garanaysa laakiin markuu yahay qofku qof aan arinta eh, daacadda qalbigiisa ka imaan wuxuu sameeya waxa weya waa waa jilitaan waxa uu jilaya runka ma mm. runka ma eh, marka waxa weyaan dulliga iyo liidashada iyo tamaluqa maarata shayga eh, jisho iyo iyo mudaahanada mudaahanadu mudaahanatu min aduhni baa laga keenay maqaarka subaga la mariyo marka jirka la mariyo kale maxaa yeele qofka mudaahinka ahi wuxuu iska dhigayaa qof wax jilcinaya lakin beenbeen uu sheegaya daacad kama ah daacad kama ah beenbeen buu subkaya waxaan saxiix ahayn buu subkaya mudahanadu ah, beenbeen aa subagtay aan ah, sax ahayn ah, wax kale ka wada laakin beenbeen ma garanaysa min aduhni bay ka keen luqada carabiga mudahana mudahan waa qofka maarata isu jiijiifid o sirsisid oo maarata daacad isaga dhigtid oo waxaa laga yaaba ardag macalinka inuu isaga dhigo daacad lakin usan daacad ahayn inuu dadaala isaga dhigo lakin dadaal usan ahayn ama garanaysa sidoo kale waarta ugu sameeyo yani waa jiraya arrintu masraxiyaad weeyaan laakiin ka run maa fakabiru lhimati himadiisu kay weyn tahay huwa thaabit ljash qalbigiisu miduu sugan yahay weeyaan thaabit ljash aljash huwa alqalb qalbigiisu waa sugan yahay laa turhibuhu lmawaaqif boosaska adagi ma cabsi gelido boosaska adag ma cabsi geliyaan boos weyn laa yahaaba cala mawaaqif ah, masaaisha cilmiga waa weyn kala baranayo ragga qaar baa niyadoodu marka horeba niyatibayo le meesha ma gaari kartid ah, dadka raba in dadka niyada ka jebiyaan waaba ka dhaadhacsiyaan carruurtana markay rabaan wax bartaan iskuullada oo kale iyo ma garanaysa roodii faraha iyo marka u tago qofka ah wax siilaya magaranaya corridoorka iyo u tago oo ma garanaysa veelleeginka iyo waxbaa ka hadla waxay ku leeyahay music iyo meelaha barbaro adugu abaha ah, dhaktar ma ahan jira ma iska dhaaf meelaha musi meelahas ku wareejina waxawy niyada ka jabiyaan ayay doonaya magaranta ma gaari karta bu leeyi ma oo dad kale waa gaaray anig maxaa ka reeb dadka sagaal sagaal bilooda ku dha sagaal bilooda ku dhashay maga caqli badanta waa maya qof waxa weyaan meesha qof gaar waa gaari kartaa adduunka ragga xukuma waa xukumi kartaa cid kaaleh ma jirto ah. m waxa weyaan ahlucibaadaadka waa weyn ragga waa weyn waa kamid noqon kartaa cid kale hor istaagi karta ma laha Ah, kaas waxa weya waa biniadam biniadam baat ah, nubaqada waaweyn adduunka culamada waaweyn naabiqiinta kamida noqon karta cid ku diidi karta mala lakin maxay ku xiran tahay tawfiiqda ilaahay iyo adiga dadaalkaaga waa xaqiiqa we ah, sheekh shuyuuda kamid imaam eh, kisaa-i oo caanka ku ah naxwaha caanka ku ah marka hore naxwaha ku adkaay t waa kasoo tuuri waaye intaasuu xeeraystay masaaisha qaarna dadka waa ku adkaadaan maalin waxa wey asagoo niyad jabsan bu geed buu hoos fadhiista geedku ku nasanaya geedkiibaa maaratay waxaad fuulayay quraanjo quraanjada salka ka fuusha waa soo dhacda haddana xaawarad mara haaniya markaa isku dayda way socota waa soo dhacda isma fiirinaya waa isku dayda waa soo dhacda isku dayda so marka dambe geedka fuusha markaasu haadihi iyo almuxaawalaat bacdaha nijaax ha waa isku dhacaysa laakin waxa wey guul ka dambaysa markaasuu maxaa wey muxaawaleeyey wuxuuba noqday maarata ragga looga dambeeyo buu noqday luada carabiga oo madaahib buuba leeyahy looga dambeey ma waxaad dhici karaysa inaad ubaahato awood ubaahato lakin waad gaaraysaa mura ma muxaawara kulaha dadku dadka kama fiic marka wuxuu kuleeyahay mawaaqifta waaweyn kama baqayaan isku tuurayaan marka ragga oo maaratay niyada haya fakabiirulhimati thaabit ljash laa turhibuhum ma cabsi geliso almawaaqifu boosaska waaweyn ma cabsigeliyaan wa faaqiduhaa ninkii himada weyn waaya jabaanun fulay weeyaan ricdiida ah weliba oo ruuxda rididkaba muslimnimada maarta la jareeyaa la yidhahda maarta ah. eh, jabaanun ricdiid baa la yidhahda waa fulay oo jaraynaya ah. markuu arko waxyaalaha ragga waaweyn iyo culumtooda ayse u socdaan waaba jaraynaya maarta waaba cabsanaya ninki himad maxaa keena himadiisa meelos ayuu ka sheek ka hadlaya ma garanaysa wafaaqiduhaa jabaanun ricdiid tuqliqu waay iraysaa way xiraysaa famahu afkiisa alfahaahatu alfahaahatu yani doobogoraynimada ayaa xiraysa maarata afkiisa yani ciyinimada fahahada waa ciy qofkaan maarata aftahanka ahayn afgaabka ah aan hadli karayn erga inta naxo yani qofku naxo oo cabsanayo jabaanka yahay inuu hadlo xataa waa awoodi kar weynay markaad waa uga jeeda waa qof aan aftahanba ahayn dabagoray erga ma garanaysin dabagoray waa adag tahay dadka qaar inay fahmaan maaratay soomaalida hore ahayn dabcan soomaalida hore dadin oo kale awrta awrka ayaa waxa weeyaan waa doobiyaa awrka awrta markuu duubinayo doob buu ley wax layihahdo markuu doobada soo saaro mid dooba soo saaro bo waxawey cod weyn buu sii daaya ka midka aftahanka wa midna doobagoray baan idhah waa ku dhigtaa ba ma leeya ma ma kan waxa wey cod kuma soo saari karayo kaasaa la yihahda somalia agga ka keenan erga marka awrkaasi ayaa la yihahdaa maarata bahasha mid waa soo tuuraa iyadoo baaloon weyn moodis markaasuu bbbb waa laga maqlaa meel weyn baa laga maqlaa midna bahasha sooma tuuri karoba waxay ku dhegtaa xaggay uga dhegtaa markaasu mm, yihahda maarata kaas doobagoray la yihahdaa erga marka agga laa keeno ninkaan aftahanka ahayn inagoona de nin maarata doobada la soo baxay oo aftahanimadiisu maarata afmeeshaan ah nina waxa waa nin baan maarata waxba sheegan karayn marka ciyi baa la yihahdaa luqada carabigo waxa weeyaan oo af gaaban waxba hadli karin waxbis aan gudubsan karin weya jabaan oo ricdiida noqonan magaras waa tuqliqu famahu afkiisa waxaaba xiraya alfahahatu maarata doobogoraynimada ah, afkiis ma erma soo saari karayo raso laa yni aan hadli karayn waxaa la ihahdaa fahiha alciy qad fahihahu bimacnaa waxa weeyaan waa inaan aftahan ahayn waxba hadalka aan cadaysan karayn markaasuu maalifku wuxuu kuleeyahay walaa taqlad ha gefin ha isku gefin oo fatakhtalida isku dhex dartid ysasa kaa darmin bayna kibari himati himad weynanka iyo wlibri isla isla qabweyninta iyo sakadarma labadaas isku qade ah, waxa weya himadnim himadweynidu waa nooc kibirkuna waa nooc kale kibirku waa dadka liido xaqana maarta sinaba ku fasiray alkibru badru lxaqi wa qamdu nnaas dadka inaad liido xaqana ku gacan sayrto weyaan himad